saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo axada taariikhdu waxay ku beegan tahay shanta bisha kooiyo tobanaad sanadda labada kun saddex barnaamijka falaqiynta waxaan ku eegi doonaa xiisad u dhexeysa ciidamada xooga dalka gaar ahaan kuwa danab iyo ciidamada ilaalada u ah madaxtooyada hirshabeelle ayaa waxa ay weli ka taagan tahay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo oo khilaafka u dhexeeya maamulka hirshabelle iyo dowladda federaalk oo cirka isku sii shareeraya qodobkaas ayaan ku falaqayn doonaa saaxiibayaal barnaamijkeena falaqaynta waxaa sidoo kale ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaan oo mar kale iyo falaqaynta haddaan nahay dadkii dadkii dhashii lahay dalkan dalka difaac iyo dagaal diya dhawaylahaa boqon dhawaylahaa nahay dadkii dadkii dhashiilahay dalkan dalka difaac iyo dagaal diyaar baanu nahay wanahay danteenna wada jirkiyo bogtaan dawaynlahaa boqon dawaynlahaa dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinta madilo anigu madilo walaalahay madilo dadkiyo caruurta danyartiyo miskiinka ma dilo anigu ma dilo walaalahay ma dilo hubayso badweyn iyo gantaalo dhuglayrana ka daran ka daran waan tiriraya deegaanada dhulkaygaan shaabin caalan cawaalo oon dulbaban dankiigsanaayo oo gumaysi oh, jooni maayo qabyaala goora maayo hubaysan badweyn iyo gantaal nuglayraana ka daran ka daran oo waan dirirayaa deegaanada dhulkaygaanu ku daabin calan cawaalo oon dulbaban daldhigsanmayo oo oh, gumaysi doonimayo qabyaala dooramayo wadaag saaxiibayaal markale kulanti wacan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilownana barnaamijkeena waxaa xiisad culus ay u dhexeysaa ciidamada xooga dalka gaar ahaan kuwa danaba ku sugan magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle iyo ciidamada ilaalada madaxtooyada hirshabelle iyadoo muddo laba jeera dagaal culus uu ku dhex maray ciidamada magaalada jowhar laba maalmood gudahood khasaare ayaa ka dhashay iskugu jira dhimasho iyo dhaawac shalay oo ugu dambeysay gilinkii dambena waxa ay dagaal culus ay isku weedaarsadeen labadan dhinac duleedka magaalada jowhar ciidamada ilaalada ka ah eelboorka ah magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ayaana waxa ay maamulka hirshabeelle ku eedeeyeen in ay weerar kusoo qaadeen iyagoo uu wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed magaalada jow waa magaalada muqdisho ay kusoo aadanayeen kuwaas oo dhabaha loo galay sida uu hadalka u dhigay eedeyn culus ayna u jeediyeen ciidamada halkaasi ku sugan ee xoogga dalka waxaa xiisada u dhexeysa labadan ciidan ee kuwada sugan magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle ay imaanayaan iyadoo xiisada ay kusoo beegmayso xilli khilaaf culus uu kala dhexeeya maamulka hirshabeelle dowladda federaalka ee soomaaliya hawadana ay usoo mariyeen dhaleeceyn ku aadan in dowladdu ay ka gaabisay arrimo badan oo maamulka hirshabeelle ay kaga fadhiyeen maxamed xadir nuur ayaa wax ka weydiiyey waxaa xiisadan ay kusoo beegmayso iyadoo sidoo kale la xallin karay waxa keenay in dhiig uu ku daabto magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle bismillah waa maadsan tahay eh, runtii eh, siaa wada ognahay dalka soomaaliya eh, hal san iyo santa waxaa dowladda federaalka hogaaminaya madaxweyne xashir go-aamiyey in dalka xasiloonidiisa iyo nabadgelyadiisa dib loo soo celiyo ah, taasna waxaa laga maarmaan u ahaa in iskaashi laga helo dhinacyada qusayso o dhan hadday noqota shacabka soomaaliyeed maamulada qabiliga ama maamul goboleedyada soomaalida ka jira beelaha soomaaliyeed degan dhulka ee kooxahan caqabada ku ah nabad soomaaliya ay ka taliyaan hmm. ah, arrintan marka khilaafka ama dhibaatada bilowga hadda may bilaabanin oo waxaa jira dareen yani hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay kulligood wada qabeen oo ah in maaragtay mashruucan dalka dib loogu soo celina nabadiisa inaysan soconin waxaad og tahay in qoorqoor eh, oo tiro dhowrteeda maaragtay eh, eh, lagu eedeeyey inuu maaragtay xagadaacinayo xasiloonida iyo iyo in dagaalka hore loo wado ali puntland inuusan daacad ka ahayn yani sistamka dib xoreynta dalka ka socoto lafta gareen iyo axmedooba ayagana qorshooyin ka gooniya watay danina waad ogtahay waxay meesha u kala taageen asaga arrintaa marka hadda ka socota jawhar bilowga ah oo hadda isku bedeshay gacanka hadalka waa mashruuc meelo kale laga soo waaridaayo oo qorshaha ugu badana laga leeyahay ay tahay in yani ciidamada qalabka sida soomaaliya ay si maaragtay awooda ama si maaragtay muuqato ay ugu qayb qaataan yani in hirshabeelle iyo galmudug iyo niman soomaaliya ay xasilooniyada soo celiyaan nidaamka meesha ka jiraana marna ma ogolaanayo in soomaaliya ay ubaxdo nabadgelyo iyo maaragtay barwaaqo Eh, waxa keliya ay eh, maskaxda ku hayaana waxa weyaan inay maaragtay magaalooyinkaas kusoo ururaan oo dadka biyaha ay eh, maaragtay ay qarashaad ku qaataan oo xoolo ka aruursadaan oo maaragtay aysan marnaba ixtiraamin yani rabitaanka dadka waxaad ogtahay jawhar yani banaankeeda waxaa hadda si ql ku qawleysta ama si dhow maaleysia ugu dhex meereysta kooxaha caqabada nabad soomaaliya ku ah hmm. magaaladii horumarka ma socdo aad og tahay fatahaadaha u dheer dhaqaalihii aada u baabaasiyan wadooyin ma jiraan dhibaatooyin kala socdan oo jiraan haddana yani maamulka meesha ka jira marnaba eh, eh, uma muuqato marka laga reebo inay ka fikirayaan in maaragta shilimaan ay ku kor qaataan dadkaas dadkaasna u noqdaan shabakad ayaga ay ka macaashaan oo qarashaadka ee eh, noloshooda ku hormarna ay ka aruursaan marka dhibaatada hadda jawahar ka socoto waa mid bilow aan isleeyahay kulley meelo badan oo gaari doontaa mm. laakiin waa mid u baahan in maaragtay aragti iyo iskaashi iyo fikir dheer laga yeesho isku dhacaan ciidamada muddo laba jeer ayuu dhacayaa sidee lagu xallin karaa maxaase looga baaqsan kari waayey in dhiig u daato oo ay naf ku baxdo meesha ah, mar walba waa laga baaqsan karay laakiin eh, soomaalida waxay tidhahdaa nin meelo wacadaa meele ka madow systemka eh, meesha ka taliya jawaar xukuma eh, cali buntland oo madaxda ka yahay tiro dhowr jeerana waa hadallo xanaaf leh oo aan marnaba u ranin shacbiga soomaaliyeed ay kasoo baxayeen haddana ficilka socdaa waa gacanka hadal waxaa xigay waxay ahayd in qabaa'ilada soomaaliyeed ee dega deegaanadaas ay muddo badan isku leynayeen oo dhibaato badan ka taagneed ayadoo maamulka kaalinta dibashiisiineed ama xasilineed ee nabadgeliyo dadkaas iyo maaragtay masaalixdooda ka shaqaynaynin arrintan marka waxa keliya loogu baaqsan kara waxa weeyaan in maamulka marka hore uu aqoonsado awoodaha uu leeyahay iyo kaalinta ayay kaga aadan ciidamada soomaalida waa federaal maantana ma la joogo wakti maaragtay ciidamada lakala saaro marka waxaa keliya aan islenahay waxa lagu xakameyn karaa waa in maamulka hirshabelle aqoonsadaan ciidamada qalabka sida ay awoodda ugu sarreysa ee dalka ayaga leeyihiin ayaguna noqdaan federaal hoostaga ama maamul goboleedyo hoostaga dowladda dhexe ee soomaaliya si aysan maaragtay awoodaha iyo maaragtay maarata ismuquuniska aan maarata qayrka badan ku jirin looga gudbo waxaa isleeyahay hadii la garto ama eh, ay fahmaan yani xaqiiqada runtaa dalkay dadku baahan yahan waxaa isleeyahay wax walba waa laga gudbi karaa eedda aniga waxaan saaraya waa hal dhinac ciidamada dowladda soomaaliya maanta xamar ay ka dhaqaaqeen waxay banaanka u aadeen waa inay maaragtay dalka xuduudihiisa soo xiraan marka ciday hortaagayso aan marnaba ogolaanaynin in maaragtay dalka eh, nabadiisa iyo xasiloonidiisa laga shaqeeyo ani waxaan isleeyahay dee eh, hab loo kala badbaadi kara ma jirto go aan kale dowladda dhexe u yaala laakiin mar walba haddana waxaan xoojinaynaa inuu dhiig daaso ama ciidamada soomaalida ay dilaan wax fiican maaha maamulka hirshabelle waxa ay hawada u mariyeen dhaleeceyn ciidamada xooga ku sugan magaalada jowhar iyo duleedkeedaba kuwaas oo in muddo ah sugaya amniga eelaboorka magaalada sidoo kalena waxa ay sheegeen in wax laga xumaado ay tahay waxa ay sameeyeen oo gardarada waxay u saareen ciidamada xooga dalka taas meesha ma ku jirta uma muuqataa Ah, saan oga kuu sheega markan waa ku celinayaa eh, soomaaliya waxaa kontaroola eh, ama eh, hadday noqota xuduudaheeda cirka iyo dhulka iyo badda ciidamada qalabka sida soomaaliya ayaguna hoose wasaaradda dawla gaashaandhigga yani maamul ama meel ka taliyaaye marnaba yani sax ma ahan in uu ku doodo waxyaalaha qaarkiisa aqliga bini-aadanka soo galaanaynin ciidamadani waxay sugaan yani dhammaan amniga soomaaliya meelo badan oo soomaaliya ka dhisa ka howlgalaan welina hadda waa lasii casiynaya waa lasii tayeynaya eh, waa lasii eh, tira bad eh, waa lasii tiradoodana waa lasii siyaadinaya si ugu dambeyn xuduudaha soomaaliya usoo wada xiran marka meel kamida maamul goboleeda soomaaliya inay mase meel xabtaan ay ayagoo isku arkaan inay dawlad ka madax banaan dalka soomaaliya wax saxa oo aqliga yani insaaniga ogolaanaya maahan waana arrin qalab aan isleeyahay waxay bilow u tahay yani in siyaasaadka madaxweynaha ama xasilinta dalka soomaaliya loo maaragtay dadaalayo inay caqabad ku noqdaan inay curyaamiyaan inay istaajiyaan nidaamka dagaale ama nabadgelyada dalka hadda laga shaqaynayo waxaad ogtahay in la abuuray siyaasiyaan dagaalo qabiili ah oo qabaallada soomaaliya laisku diray kii markii hadda xalkeeda xoogga la saaray oo dawladii faantana waxaa hadda la furayaa waa in si toosa qolyihii waxaas ugu shaqaynaya ee hadda ay gacmaha la galaan ama soo sheegaan ciidamada qalabka sida soomaaliya ama siyaasada guud ee dalka jirto waxaasna waxay keeni doontaa cawaaqib xumo cidda waxaad ka shaqaynaysana ayaga unbaa ku khasaari doonaa maxmed xadir nuur oo ka faalada arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ayo oo aan wax ka weydiinayay xiisadda u dhexeysa ciidamada danab ee ku sugan magaalada jowhar iyo kuwa ilaalada madaxtooyada hirshabelle iyadoo khilaafka maamulka hirshabelle iyo dowladda federaalka u dhexeeya uu u muuqdo mid cirka isku sii shariirayo falaqaynta ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waada ka imaanaya qeybihi ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waar kalamaanay waxaan maqli jiray waxaad jeceshahay lama helo naftayday allo waxaad ka tagtay haddaad jaamaatoogeedadaag odanhay wax ku jaraa jabin mayso gacantuye waranadalaba waxaad ka tagtay ma og tahay jannada udug qofaan jirab u soo marin sahal lama dhex jooje warramaantii waxaa ka tagteen ha daalin jeedaal ha daalin jeedaal indha sooma jidaan war kalamaanay war ma haysaane ra-iisul wasaare xamsan waxaa loo aqoonsaday geesi ka soo baxay dunida carabta hadalkiisiina waxaa lagu fasiray dhammaan luuqadaha adduunka looga hadloo dhan warbaahinta carabtuna aaday u buunbuuniyeen soomaalidana xataa intii mucaaradka ku ahay oo qaar kursigu ku fadhiyo u caraysnaayeen allay lehe rag weeyay dhaheen gaashine madaxweyne muuse bixi ra'iisul wasaare xamsa waa iska bareejiyey khudbadu maanta jeediye isagoo xanaaqsanna wuxuu yidhi muuqataamuu yidhi waar waad noo gaftay qudus baa noo muuqatee falastiin waxa lagu hayo ma aqbalayna buu yidhi inkastaannu tabar yarnahay laakiin wuxuu yidhi waannu garab taaganna warwaaqlow ixtiraafkeeda dunyada ka rabteen ma nacdeen now war ixtiraafka xaq baannu u leenahay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqla warmahaysida waxaa la yidhi buntland madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkiiba safar dabadda ay aadeen gudoomiyihii baarlamaankana inuu jooga iyo inuu maqan yahay lama kala yaqaan bashiirow weydiiyoon ku simaana waa ii sheegi waayey marka xasan shire abgaal kursiga inuu iska fadhiista ma yaanan ahayn warbawa buntland garan maysaaniine sacdiga kama jidho warkalmaalin reer muduga wuxuu ku teliyey muranka siyaasadee buntland suuse soo laaban mar madaxweyne deli in madfac lagu dhufto kadibna maydkiisa qaboojiye la geliyo sideedda janawari markii doorashadu inta dhacdo madaxweyne la doortana aas qaran ha loo sameeyuu yidhi waa madaxweyne ka soo taliya puntland wuxuu qaban karana qabtae eh. maxaad ula jeedaa markii layidhina wuxuu ku jawaabay maraykanka hadda ka hor dugsi ardaya ka buuxdaa niman burcaday qabsadeen kadibna madax furashay ka dhigeenoo haddii naloo soo galo waa laynaynaah yidhaahdeen ardada dabadeedna ninbaa wuxuu ku taliyey ardada iyo iyagaba hal gantaal ha lagu dhufto si aan ficilkaanu ugu soo noqon noqon maraykanka sidii baana la yeelay ficilkiina mar dambe kuma soo noqon maraykanka marka si aan mar dambe doorashada puntland iyo wakhtigeeda muran loo gelin madaxweynaha madfac ku dhuftuu yidhi war aniga abkowgay waxuu dhihi jiray talaxumo waxaa u fiican tii lagu geeliy wiilbeelo sababtoo ah mar dambe loo noqon maayo warboowatana waa la jirjidhay maaha warnamiyo aan reer mudugun liyaabay madawiinadii waqooyiga kuuriye koom jiim jaan galalaf jaamacadiisaa ku baheena warmadayo wiilkaa kuuriyada waqooyiga dhafoorada xiran garan mayside yaanu hal madfac kugu dhifan buda buda waryaa baradhaha war ma haysiina madaxweynaha waqooyiga kuuriya wiil yaroo dhafoo raxiiranba ha ahaadee nin raga waaye wuxuuna heeyiri waa la jiraa heer falastiin wix allaala waxay rabaanna waa siihaa mugga waxay sax ahaa laheen haddau heer falastiin hal xaboo gentaalhoo nugleyra sii lahay hal mar ha ku siiyaane war cabdillaw hawdaasaan ku soo xasuustaye wiil waalanoo qawaarijtu qarax ku soo rareen war waalida uga fina jaahil qalbiga laga xadaydheh warwarka hayga dhex gelin ninkaas qaraxa sidoon iniishe sheegay ayaa wuxuu isku dayay maqaayad hadda ka hor ay qarxiyeen mar labaad inuu qarxiyo haye soo naqnaqatae manaq baa kuu da'ya la erey warbow filinka horean u daawanay mar kalena baahnin miyaa lagu yidhi warwarka hanaga dhex gelinine asagoon u soo dhowaan ayaa inta laga shakiyaa la yidhi iscaddee kadibna markuu indhaha taagtaagay waa laga kala fogaaday kadibna ciidamadii amniga qorya ku qabtay kadibna waa iscaddeeyo haw ou yidhi hadda masiibadaas isaga ilaahay keligiis ku halaagay biragaaska daaray war kulli xaal wixii lagu soo raray cidna wax kuma noqon masiibadiina asagaa alla ku koobay wartibala ninkii rarta haanta weynu kala degaa la dhihi jira kan u asigaa wada furto miya wixiioo dhan warnimada khawaariijta inaa fadhigo waa arkeenoo waa is wada qarxinayaan shartooda allaha namootay war qofkaa taqaaniya kaadan aqoonba maanta waa in laga shakiyo sababtoo ah ninka xala qarxaba waxaa la yidhi xaafada waa ku soo noqnoqon jiro waa laga yaqiin war kalemaane waxaa la yidhi al-shabaab qiyaama ku dhacay loo qastiyayaa qarxii ay noo dhigi jireen quuta keligood siyaasigii u qoonduynaya quusa maantaba war kalemaane war mahay haysaane khawaarijta hirshabeelle iyo galmudug ku go'doonsanayd war bay soo saareen waxayna yidhaahdeen ka baxa meesha waatan nala leeyahay hirshabeelle iyo galmudug yaan uga tagnaa ilaa dad xisaabtamayo wax ilaashanayaa ma joogee aryadhaha anigu xala waxaan arkay oon fiirsannay oday sheegay inuu sagaashan iyo toddoba sano jiro oo weliba camoola oon xabad u jeedin mugi dagaalku dhaca waxaa leeyidhi ou yidhi yaan lugu dilina maha ka maado anna xabad uma jeedoo geedahaan hirtiha how yidhi mugaan meel seexdana qajafti soo yeertaba in aniga laysoo raadsadoo laydili rabaan u qabaahow yidhi saas wuxuu jirkaas uga cabsaana aana qabiil in loo dila jawaaye wiilashiis dilaana waaha ilma adeerree adeer iyo abkoobow u yaha kuwau ka baqaayo hada dadka sidaas u dhaqmaa mugaad aragto waxa shabaab sheegay miyaan gartoor ahayn war cabdulow tubatuba ka darane dhuusamareeb oo ah caasimada gelmudug waa tii laba nin oo ganacsataa oo culimaa oon waxba galabsan lagu dilay meeshii la rabay in nimankii wax dilay goobta intay wax ku dileen iyagana lagu toogto lix kale oo shaqaalo ahoo xaafadahoodii u socdaa jidka loo galo la dhaawacaa la yidhi dadkii intaasoo dhibaataa loo geystana waxay dhaheen walaalayaalo ma ciil baxdeen mase weli waxbaa idiin dhiman haddaad ciil baxdeense caqli ma idiin haray haddii caqli idinku haray waxaad geysateen wax ka qabta war bislow falka dhacay ee jawaabtii ay ka bixiyeen ehelkii wax loo geystay waxaan ku soo xasuustay gabaygii saciid gacaney ee ahaa iska kay dilduul kala adiga iiga kaa darane allah u naxariistee sheekh xasan diirshe cadde oo ka mid ahaa labadii ninoo dhuusamareeb lagu dilay wiilkiisa oo soshal miidiyaha ka hadlay wuxuu yidhi aabbahay ninkii dilee maanta dhib qaba kaasaa khasaaray aabbahay dartiisna magaceena cidna dhibaato laguma geysan karo war horta kalamaanay dadka qaar waxay leeyihiin falka dhuusamareeb ka dhacay iyo imaanshaha macalin maxamuud maxaa isku beegay war dad kale waxay qabaan dagaalka khawaariijta lagu ciribtiri raba markii la abaabulo xay beeluhu isu dilaan aryaadhaha samigay cabdulla mugow waxaan ku wareerana wuxuu yidhi ow khawaariijtii laqaxshaya qabiilaadiisku qaarihe khawaariijtii laqaxshaya qabiilaadiisku qaarihe war kalemaanay war ma mahaysaana gobolka gedo fatahaado ka dhacay dadna waa ku dhintay dadna waa ku barakacay ilaa haddana soomaalida gurmad iyo dhaqdhaqaaq kama muuqdo degmooyinka gobolkana waxaa la sheegay qaar in maleysiya iskaga soo horjeedo qaarna gudoomiyaal ka soo hor jooga hadda shacabka cid fiirinaysa iyo cid u naxahaysaa ma jirto allaha badbaadiyaanuna leenahay war madawiinaagii tigtok abuurka bilaal bulshaawi mayka dhihi hata kahor usiin madaxweynuhu xil saaray arrimaha masiibooyinka xildhibaan cabdiraxmaan xamshakuur aawey war cabdiraxmaan xamshakuur abaaraha loo xil saaray roobabka looma xil saarin aryaha abaarta iyo roobabka wixii masiiba ka timaado waa isku mid waar wallo weynay hadda ka horna waannu nii sheegnaye webiyaashan intaynu igu fatahaan dadka dhammaynaya hadday idinka faa'iidaysanayn ma xaggayga u soo leexisaan warwaaqlo waqooyi webigaa diidaan maqli jiray markaan dhashay warwaaqlo waxaan maqli jiray webigay sitee iwalwaalaya xaggaygu wada wardalow markuu cabdiqays sidaa lahaa male webi baannu lahayne waxaad ka tagtay weydiiyo weydiiyo wad waa loo dhashee wax ka daran miyuu ii werinayaa anina wali kalaad leegi jiray webigii qaadayo taan weheshanaaye aryamadeeyo waxaad ka tagta markii uu lahaay iwado anigana iwado anigana eeyow ku qaadin haddaan ma joogtido waar walla weyne ey waabad iga darnaydeen warkalamaanay war ma haysaane wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi wuxuu yidhi bisha juuna sanadka soo socda waa iscarsilayaa miyuu yidhi bama meel kale u aqoonsaday waredhahay waa degdegtaane wuxuu yidhi wasiiru guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir dadweynaha soo dooranaya maalintaas kadibna qof dikireeto lagu soo magacaabay degmooyinka muqdisho ka talin maayo war doorashada fiqi uu qabanayo bisha juun xasan shiikh u codayn maayo miyuu yidhi war gobolka banaadir aan doorasho ka qabanaya taabida xilkiisa ku waaye fiqi maa tartiib socdocalaa kulli xaal dadku inay dagaalamaan dooraashadowga daawaroon dadku inay dagaalamaan isdooraashowga daawaroon war cabdula allaha kaa cafiye doorashada dagaalka shabaabaa ka muhiimsan warbow kalamaanay gobolka banaadira inay madaxu gaariya gudoonkooda doortaan muran yaa ka gelin kara oo bashiir dheerow degmada cabdicasiis hadda dikraataad ku haysataae ma lagaa dooranayaa horta waaryaara walla weyne anugu maqanaha joogaanahay war doorasho abukoyda degmadu waa beri walaha iyo dadka kareertadeen banaanku warmadeeyow dadka weydu miyaad basaas ku soo daldali rabtaa warbaomadee puntland bugolaha deegaanka ku soo baxaye eh. hadda maxamar buu daaha hayaa hah afkawangaallkagobada warbaomadeew igama kaa qabato waar dee annagaa ka hor tagnay maday haddaan somalilan laga soo tarxiili lahayn eh. ee malaha golaha deegaanka ku soo bixi lahaa adiiba waaanlahayn adley walweelloy warya waar madayow miyaadna aqoonsatay warwar mahaysiina dawladda shiina waxay noqotay eh. maraykankii oo kale sababtoo waa kii maraykanku odhan jiray waxaan u digayaa dadka safaaradaha jooga dabadaha ku nool haddana shiinuhu wuxuu yidhi waxaan ka baqahayaa safaaraddan kenya ku leelahay in shabaab weeraro xogtaana waa helaya inay damacsan yihiin marka waxaan hadda la yaabay shiinaha iyo shabaab xaggay ku dirireen war waa falantahay shabaab soo nafla dirir maaha shiinaha mamayd baa u malaysa waa dad noole war haddaad maqashaan nin yidhi shabaabaa wax weerari doona war aan la ogayn ma sheegin war dowladda shiinaha muslimiinta wiigar waxay ula dhaqmaan shabaab dadka uu xukuma sida uula dhaqmo iyoona safaariddii hoosaas lanulagamandiidan reed war kalamaanay war ma haysaane somalilan waxay sheegtay lixdan argagixisaa ah inay qabatay dhacday markii hore xaggee ka yimideen bowmaydii baa sheegtay naw war kuwaas inay wax fashilayaan anba waa dareemayey warwaaqlowsu odigii dhihi jiray maahan sirdoonka somalilan indhaha shinnida u leeyahay war yuhuuddu waxay dhihi jireen sirdoonka israa'iil ee muusaad indhaha qur-aanyadu leeyahay laakiin inay baan tahay waxaa la ogaaday markii maalin cad israa'iil cir iyo dhulba inta looga soo daatay ay meel looga yimid aqoon waayeen warnamiyo abkay dowla dilow dadka nool maasuudaha dheega jiray walaagi dadka gobadu waayan adduunyo gobateenin leyna war kalmaana cilmibaaris la sameeye waxaa lagu ogaaday dowladda maraykanku bini aadan israa'iil keliya inuu aqoonsan tahayse xataa dadkeeda u aqoon war xuquuqda aadamaha reer galbeed ku doodaan inay ilaalay hayaan eh. hadda yaa weeye war reer falastiin waxay soo bandhigeen maalintii dagaalku bilowday eh. eeyo iyo mukulaalo ku dhintay duqaynta israa'iil eh. waxayna dhaheen reer xuquuq aadan haddaysan ilaalinayn xataa midda xayawaanka ma ilaali waaye war kalmaale calaayaxal isku soo duubo jin dagaagay iyo al-shabaab waa jiroo kale jiriifkooda mooye islaam hadhuma jiidaane taliskow jajabi kuwani waa jaalinkaarqaba bashiir bashiirow shabaab waa ku meeraysane daacishka boosaa intaasaa layrka ka damisay maadan arkayn oo waaqlow qoloba keeda ilaashane miya nimba meesha guban wuu garanaya kaali bilaayadun daashii shabaab laleeye eh. unu shagaali keena war shaqaalo waa dhaafeen dadka qaarkiise eh. isqarxiyayaalay ka yihiin weliba waxay ku qarxaan waa hooyadood war madaxweyne lafta garen wuxuu yidhi eh. shabaab waxaa uga xasiisan kuwa naga soo jeeda war waa runtii sababtoo ah nin la soo diray waxba ma garto war meeshii laga keena maa lagu celiya marka warba taliyashubbataa laga diiday waayahay nimankan wixii laa maasha fariimahaasi iyo xubintaasi kalama waxay u dambeeyeen barnaamijkeena falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble kiisa ayaa farsameynaya intaa barnaamijka mid laceyna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo